alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin musanifku raximah allahu tacaala wuxuu u sheegay litaxqiiqi maqsuudi ilbaab daliileyn waayo aayad iyo xadiid labada markaas daliil tabaruga tacaluq mubaashira oo toosa oo sariixa lama laha laakiin waa laga istimbaadi karaa waxay ku tacaluqaan bالtacabud الdakhil fi baabi الtabaruk tacabudka oo gelaya baabka tabaruga waayo cibaadada ujeedooyinka laga leeyahy baa tabaruk ka mida in kheyrka ilaahiga ee sugan ee daa'imkaa lagu helo tabaruga weliba labadan daliile musanifku sheegay ku tacaluqaan waa tabaruk almunaafi liasli الtawxiid waa tabaruga shirkiga akbarkaa ah ee asalka towxiidka meesha ka saaraya waxaana fiicnaan lahayd inuu musanifku raxima اllahu tacaala sheego nusuus iyo adilo tusinaysa calى tabaruk اlmamnuuc almunaafi liasli الtowxiidi aw likamaalihi waayo in badan oo kamida suwarka tabaruga mamnuuca ah ma gaadhsiisna ilaa martabati shirki اakbar shirki اasqara iyo bidco iyo muxaram intaba way noqota adaliil اأwl qowl اllahi tacala w ilah uhi afara-aytum ka warama allaata ka warama wاlcuza ka warama alaayaat aayaadku nuska qaarkood iyagoo dhamaystiran oo bkhati اmusanifa ayay kitaabka ku yaalaan afara-aytum اllaata wاlcuza wamanaata الثaaliثaة اlأkrى alakum الdakaru walah اlأnhى tilka idin qismaة diza in hiya ilaa asmaaء samaytumuuha antum waaabaؤkum ma anzla اllahu biha min sulطaan in ytabicuuna ilا الظna wma tahwى اأnfus laqad jaaءahm min rabihim اlhuda ilaa halkaas ilaa walaqad jaaءahm min rabihim اlhuda inay iyadoo bkhaط musanifa matniga ku qorantahy waxaa sheegay sulayman bn cabd الlahi afara-aytum laata wاlcuza macna aaya waa afara-aytum ay akhbiruuna war nooga warama ya ayuha الzaacimuuna ana allaata wاlcuza wamanaata banaat اllah kuwiina sheeganaya inay banaatu asnaamtaasi banaat ullahi ay tahay alakum الdakaru walahu lunha ma labkaad idinku leedihiin ilaahayna dhadiga tilka idan qismatun diiza inaad labka idinku yeelataan ood isa siisaan ilaahayna dhadiga waa qaybin markaa bilaa cadaalada weeye ibnu jariir ayaa saas ku fasiray atakhtaaruuna lianfusikum adakara min alawlaad watakrahuuna laha alunha naftiinaba waxaad u dooreysaan labka awlaadda kamida dhadigana waad nacaysaan watajcaluuna lahu lunha ilahayna dhadigaad u yeeleysaan alatii laa tardownaha lianfusikum walakinakum taqtuluunaha karahata minkum lahuna sida uu sheegay alqurطubi aayadda xadfi baa ku jira fi laayati xadfu dala caleyh اkalaam e afara-aytum hadihi اlaaliha hal nafacat aw darat xataa takuna shurakaءa lilah ka warrama ilaahyadan aad samaysateen waxtar bay hayaan ma waxyeellay difaaci karaan ama cidda caabudi weyda ay u geysan karaan si ay ilaahay shuraka ula noqdaan allaata wاlcuza wamanaata الثaaliثaة اlأkrى waa asmaaء asnaam waa magacyo asnaam ay lahayd mashhuura cinda اlcarab yacbuduunaha fi اljaahiliya waxaana yidhaahdeen mufasiriinta qaarkood sida albagawi fi tafsirihi hadi asmaaء asnaami itakaduuha alihata yacbuduunaha ishtaquu laha asmaءa min asmaء illah magacyada ilahay bay magacyo uga soo dheegteen faqaaluu min allah iyagoo ka soo ishtiqaaqay magaca allah allaata bay yihahdeen wa min alcasiis iyagoo kasoo ishtiqaaqayna waxay yidhaahdeen alcuza min almanaan iyagoo ka soo ishtiqaaqayna manaata bay yihahdeen asnaamta ayaa mid waliba halka uu ooli jiray iyo cidda caabudi jirtay waxaynu ku sheegnay fii sharxi alqawaacid alarbac markaa ku noqon mayno waxaynu yaro baraarujinaynaa un wamanaata athaalithata alأkrى athaalitثa waa waصfu limanata de waa ka saddexaad oo laata iyo cuzo ayaa ka horeeya ilaahay baa ku sifeeyey ku nactiyeeyey haalitha inay tahy ishkaalku waxa weyaan alukraa carabi laa taqulu lihaalithati alukra shayga saddexaad ee kow iyo laba ay ka horeeyaan isagu ka saddexaada ukraa lama idhahdo inama اأkhrى nactu liلthaaniyati shayga labaad baa ukhrى la dhahdaa oo laata wاlcuza alأkhrى dee halkaa geli laad ishkaal ma yeelate laakiin kii saddexaad baa la yihi aلthalitثa alأkhrى baan ujeeda arrintaa wejigeedu way isku khilaafeen culamaaء الluga alkhaliil ibn axmed الfarahidi alimaam الlugawi wuxu uhi inama qaala dalika liwifaaqi ru'uusi اlay aayadaha bardhamaadkoodu si isu waafaqa ayuunbaa sidaa loo yihi ka qowlihi maaariba ukra oo kale walam yaqul aakhara alxusein ibn fadlin wuxu uhi fi laaya taqdiim wataakiir baa ku jira fara-aytum llaata walcuza alkra wamanaata athaalitha oo alukradani asalaan way horeysay oo alcuza bay wasfi u ahayd oo ka labaada laakiin waa la dibdhigay waqiila inamaa qaala wamanaata athaalithat alkra lianaha kaanat muratabaة cinda الmushrikiina fi التacdiimi bacda اlata wاlcuza wاlkalaamu calى nasqi yacnaa manaatahani mushrikiinta agtooda labada kaleba uu ka derajo hooseeyey derajada saddexaad buu ahaa marka sidii ay u kala sarraysiin jireen baa loo kala sheegay wa qiila macna اlأkrى alxaqiira الdamiima waana sidaynu ku fasiray alqawaacid alarbaca markaynu dhigayna taxaqiran ee dhaleecaysan alukra kale maaha macnaheedu ee waa maxay waa taxaqiran ee dhaleecaysan زمkشhrي في تفsيr wuxuu ku uhi والأkrى dm wahiy الmتaأkhiraة الوaضيcaة المqdاar waa ta kuwa kale derajo ahaan ka dambeysa ee qadarkeeduna hooseeyo ka qowlihi taعaalى qاalat أkhrاahم لأuلاahم oo ukhrahumta aayaddaa kale ku jirta lafteeda loogama jeedo toodii kale waaa looga e waxaa looga jeeda toodii darajada hooseysay ayaa liuulaahum ay fi daraja ku tidhi ay wudaaauhum wudaa wudacaauhum liru'asaaihim wa tilka idan qismat diiza tilka oo ah maxay ah inay dakarka iyo labka iyagu doortaan dhadigana ilaahay u yeelaan waa qismatu waa qeyb diza ay jaaira can اlcadl waa mid cadaaladda ka leexsan weeye khaarija can الsawaab maa'ilaة can اlxaq wجه dilaalة اlaaya calى maqsuud اlbaab waxa weye ana اlmushrikiin kanuu yatabarakuuna bihadi اlasnaam mushrikiintu asnaamta waa ka barakeysan jireen te ilahay baaba inoo sheegay u yihi waxay yidhahdeen ma nacbudum ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa inay ilaahay u dhowaadaan o ilahay ajar ay ka helaan miyaanay baraka ahayn barakadaasay asnaamtan ku raadinayeen ya haulaai shufacaauna cinda allah nafci ukhrawiya bay ku doonayeen marka an mushrikiin kanuu yatabarakuuna bihadi asnaam wayarjuuna biha xusuula الnafci wa dafca duri waxaanay ku rajayn jireen inay baryaday asnaamtan barya inay caabudayaan ilaahay nafci kaga helaan dhibna ilaahay uu kaga difaaco mutaqaribiina biha ilى اllah faabطl allahu ficlatahum ficilkooda noocaas oo ah tabaruku bilasnaam ilaahay waa buriyey bail buu ku sheegay biqowli maa anzla allahu biha min sulطaan wax xujaa ilaahay uma soo dejin waxaad samaynaysaan waxakama calayhim bishirk ilahay wuxuu ku xukumay shirki fadala dalika calى ana man facala ka ficlihim faqad ashrak qofka sanam iyo wax lamida barake ka raadiya ama ictiqaada inuu barakada la madax banaan yahay dee shirki buu sameeyey ficilkooduna muxuu ahaa tabaruk biاlashjaar wاlaxjaar wاlqubuur dhagaxanta iyo geedaha iyo xabaalaha iyo bay barake ka raadin jireen adaliil الthanي can abi waaqidin waxaa laga wariyey allaythiy qaala wuxuu yihi kharajna waanu baxnay maca rasuuli الlahi salى الlahu alيه waslm rasuulka ilahi anagoo la soconaa ilaa xunaynin baan u baxnay wanaxnu waxaal naxnu anaguna xudathaau caadin kuwo ku wakti cusub aanu nahay bikufrin gaalnimo oo wakti dhow gaalnimo ka yimi oo islaamnimadeeda cusbeyd buu leeyay walilmushrikiina sidra mushrikiintu waxay leeyiin geed goob oo yackufuuna ay laazimaan ay fadhiistaan cindaha agteeda wayanuutuuna oo ay sudhaan biha iyada aslixatahum hubkooda ay ka laalaadiyaan yuqaalu laha geeddaasoo la hahdo daatu anwaad tii wax surashada u saaxiibka ahayd famararna waxaanu soo marnay bisidra geed goba faqulnaa waxaan uhi ya rasuula allah ijcal lana noo yeel daata anwaad geed wax surasho u saaxiiba kamaa lahum se iyagaba ugu sugan yahay daatu anwaad faqaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ihi allaahu ilaahay baa akbaru shay walba ka weyn inahaa sunan tani waa wadooyinkii qultum waxaad tidhaahdeen waladii alihii baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ku jirte kamaa qaalat banuu israaiil se reer banu israaiil yidhaahdeen limuusa ku yidhaahdeen ijcalana noo yeel ilaah ilaah noo sameeya macnaa macbuud aanu ilaahay ugu dhowaano ilaahan ay macbuudan waad xuusantiin aayaddan waxaa ka mid ahayd adiladii aynu u daliishanay ilaah macnihiisu inuu yahay macbuud oo dee may lahayn ijcal lana ilaahan khaaliqan ama qaadiran cala اlاkhtiraac dee isagu uma yeeli karaba ma khaaliq buu u samayn karaa isagu iyo qaadir cala اlاkhtiraac miyuu samayn karaa waa maya laakiin wax macbuudo u idhaahdo caabuda dee wuu u sheegi karaa wuu u samayn karaa kaas marka ilaah macbuudan kamaa lahum aalihatun sida kuwaniba ay macbuudaad u leeyihiin qaala wuxu uhi nebi muuse inakum idinku qowmun baatiin tajhaluun yaعni khalad iyo gef samaynaya latarkabuna buuhi nebigu alayh الsalaatu wasalaam waxa aad mari doontaan aad mari doontaan sanana man kaana qabla kuwii idinka horreeyay wadooyinkooda rawahu tirmidiyu wa صaxaxu xadiidkan musanifku saad aragto wuxuu u tiiriyey ilى tirmidi lafdu tirmidina waxbuu kaga duwan yahy lafdigan uu matniga ku keenay lafd اxadiiث cinda tirmidi waan akriya eg can abi waaqidin الleyثi ana rasuula اllahi lama kharaja ilى xunayni mara bshajarati lilmushrikiin inay sidro tahay laguma sheegin lafdiga tirmidi shajara lilmushrikiin yuqaalu laha datu anwaad yucalliquuna calayha aslixatahum faqaluu ya rasuul اlah ijcal lana data anwaad kama lahum datu anwaad faqala الnabiyu subxaana اllah riwaayadda matnigana maxaa ku xusan allahu akbar hada kama qaala qowmu muusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha wاladii nafsii biyadihi latarkabuna sanana man kana qablakum waa xadiid صaxiixa xadiidku abu waaqid الleythi ismhu alxaariث ibnu cawf wey waxaana baabka ku sugan xadiid xadiidka la macanaa can abi saciid laga wariyay can abi hureyra xuneyn waa waadin qariib min maka ilى jihati طaa'if waa tog maka u dhow xagga طaa'if ka xiga waana toga dagaalkii macshuurka ah xuneyn la odhan jiray uu ka dhacay wanaxnu xudathaau cahdi bikufri ay jadiiduuna fi lislaam waqariibu cahdi bikufrin kuwa islaamnimada ku cusub oo goor dhoweed gaalnimo ka yimi baanu ahayn yanaa wuxuu wuxuu hada ictidaar can izalla khaladkaa waxa kalifay wuxuu ahaa dad aan diinta weli baran oo diintaba ku cusub baanu ahayn weyaan macnuhu hada ictidaaru can izallati alcadiima alati waqacat minhum bisababi dalik ay bisababi qurbi cahdihim bilkufr walilmushrikiina sidatu yakufuuna yakifuuna cindaha ay yuqiimuuna cindaha طawiila agteeda in badan joogi jireen tacdiim allah waطalba lilbaraka weyneyn ay weyneynayaan geedkaa iyagoo iyo baraka ay ka raadinayaan aliqbaalu calى shay waxaan jea alcukuufu calى shay huwa aliqbaalu calayhi waluzuumu shayga in loo jeesto oo la laazimo sidaasa lugat اlcarab ictikaafka lagu fasiray lan nabrax caleyh caakifiina xataa yarjica ilayna muusa ay mulaazimiin caakifiina ay mulaazimiin marka ictikaafkuna waa cibaado ilaahay un baa subxana wa tacala la caabudi karaa faman laazama اlqubuura tacdiima laha faqad sarafa laha cibaadaة اlictikaaf ka xabaalaha laazima ee dul yuurursada isagoo duljoogista iyo agjoogista ku weyneynaya cibaadadii ictikaafka ilaahay xaqa u lahaa ayuu u yeelay cadad min almuarikiin waxay sheegeen geedkaasi inuu ahaa shajara tucbad min duun illah geed la caabudo inuu ahaa bay sheegeen yanuutuuna biha aslixatahum yucalliquuna biha aslixatahum tacdiima laha aw alaba lilbaraka hubkooday suri jireen weyneyn ay weyneynayaan awgeed ama baraka raadin bay u suri jireen oo waa maakudu min الnawط والnawط huwa الtacliiq sida weriya iبن faris في mعjam maqayis الlغة yuqaalu laha dhat anwaad ay tusamaa aw tulaqa bidhati anwaad magaceeda ama naanaysteeda aha dhat anwaad oo maxaa sidaa loogu magacaabay likahrati maa yunaatu biha min الsilaax hubka la suri jiray baa aada u fara badnaa faqaaluu ya rasuul اlah ijcal lana dhata anwaad kamaa lahum dhatu anwaad e ijcal lana shajarata nucaliqu عalayha silxatna rasuulka ilaah annagana noo sameeyo noo door geed aan hubkaiyo ka laalaadino saasay yidhaahdeen kamaa lahu daatu anwaad sida mushrikiintaasi ba u leeyihin geeday hubkooda ka laalaadiyaan waqad ikhtalafa alculamaa fi taxdiidi ma alabahu ulaaika asaxaaba min annabiyi sala اllah alay wasalam calaa qowleyn waxaanay saxaabadu u dalbeen waa maxay nebiga ay ka dalbeen ma wax kufriya bay ka dalbeen oo ah an yajcala lahum shajaratan yacbuduunaha inuu u yeelo geed ay caabudaan mise طalabuu minhu mujarad اmushaabaha qasdigoodu geed caabud yaanu noqone inay dusha un kuwaa uga eekaadaan oo iyaguna geed hubka iska susudhaan ay yeeshaan miyay ka dalbeen labada keebay ka dalbeen ma اladii طalabuuh hal طalabuu minhu an yajcala lahum shajarata yacbuduunaha am طalabuu minhu an yajcala lahum shajarata yushaabihuuna biha almushrikiina faqad mujarad mushaabaha miya waxaan ay dalbeen walow qasdigu ha kala duwanaadabeen laba qowl baa la isugu khilaafay qowl wuxuu leeyahay lam yaqsiduu alaba ma huwa kufrun wax gaalnimaa may u qasdin inamaa qasaduu mujarad mushaabahati faqad waxoodaasina halka u sarreysa u gaadho inuu shirka asqara yahay walihaada nebigu muu xukumin kufrigooda waad gaalowdeen cibaadatu gayr illahi baad dalabteen mu odhan cadad min alculamaa baa qowlkaa doortay ibnu caiya ayaa kamida bitafsiirihi sheikh iسlاm ibnu taymiya raximah الlahu tacala ayaa kamida qowlka labaadna wuxuu leeyahay طalbu ma huwa shirk wax shirki iyo gaalnimaabay dalbeen bidaliil nebigu inuu yihi laqad qultum kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilaha kama lahum aalih waxaad tidhaahdeen wixii reer banu israa'iil ay ku idhaahdeen nebi muuse oo ah macbuud noo sameyd sida kuwani macbuud ay u leeyihiin marka geed ay cibaadaadka geedkana waynu sheegnay muarikiinta qaar inay sheegeen in la caabudi jiray markaa geed ay cibaadaadka qaarkood u yeelaan sida mushrikiintuba geedka ay cibaadaadka qaarkood ugu samaynayaan ayay dalbeen bidaliil inuu nebigu qowlkooda ku shabahay qowlkii qowmi muusa oo ahaa dee alabu macbuud alabu ilaah culimada markaa sidaa tidhi iyaguna waa badan yihiin musanifkana raximah llahu mowqifkiisa bal waynu sheegi doonaa waxaanay saxaabadu dalbeen ma shirka asqar bu ah mise shirka akbar bu ah masaa'ilka ayay masaa'il badan oo taa la xidhiidhaa inoogu iman doonta marka haddii la idhaahdo ma huwa shirkun akbar bay nebiga ka dalbeen limaada lam lam yaxkum calayhim bilkufr limaada lam yukafiru muxuu u takfiirin waaye waxay noqonaysaa cadarahum biljahl shirkigii doorta may samayn oo lagama yeelin way dalbeen dalabkooduna jahli buu ka dhashay walihaada fi fawaa'id اlqisa wuxuu ku sheegay musanifku ana man araada an yafcala shirka jahla fanuhiya can dalika faاntaha laa yakfur qofka doono shirki inuu sameeyo jahli ku kalifo oo laga reebo la ha war iska daa waxaas ma banaane oo ka hadha kufriyi maayo laakiin marka loo sheegay kadib hadduu iska sii wato markaasuu kufriyaya oo diinta uu ka baxaya culimada markaa tidhi waxaanay dalbeen waa ma huwa shirku akbaru mukhriju min almila ibn اlqayim baa kamid a fi gaaثat اlahfan sheekh maxamed cabdilwahaabna aqwaashiisa qaarkii taas way ka dhex muuqataa iyadoo meelo kale uu ku tasriixiyey sida masaa'ilu kitaab الtawxiid iyo ka shubahaadkaba waxaanay dalbeen shirkulasqar inuu ahaa allahu akbar ay ajalu acdam riwaayadda tirmidina tan waa riwaayadda axmede riwaayadda tirmidina subxaan allah marka takbiir watasbiix huna waqaca mowqica atacajub walistinkaar allahu akbar iyo subxaan allahba nebigu wuxuu yihi hadalkooda xumaantiisu ka yaabay oo uu inkirayey tacdiim اllahi watanziihu can shirki weeyey wacamaa laa yaliiqu bihi qultum اladii nafsii biyadihi kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcalana ilahan kama lahum alih qiyaas baa ku jira jumladan oo qaasa الnabiyu maqaalata bacdi صaxaabatihi calى maqaalati bani israa'iil labada maqaalo isaga qiyaas qaatay oo macnaa inay isku mid yihiin buu sheegay haulaai qaaluu ijcal lana data anwaad kama almushrikiina datu anwaad geed aan wax surano noo samey bay yidhahdeen sida mushrikiintuba ay u leeyihiin mid noocaas wa ulaaئika qaaluu limuusa ijcal lana ilahan kama lahum aliha labadiina inay isku mid yihiin buu sheegay nebigu calayh الsalaatu wasalaam labada maqaalo wuu isku shabahay waayo labada maqaalo waxa kulmiyey wadaagaan waxa weeye ana kula طalba an yujcala lahu ma yualihuhu wayacbudhu min duun illah labada qoloba waxay dalbeen wax ay macbuud ka dhigtaan min duun illah lakin lafdigun baa kala duwan وتغيir اسm laa yغayir الحaقيiقة magaca in la bedela xaqeed waxba ka bedeli maayo waxay tani radin xoog badan ku tahay qolooyinka kan shubahaadkeenu ku arki shubahadaasi odhanaya annagu waxyaabahan aanu cibaadaadka qaarkood waxaan aanu barinay ama aan u gowracnay ilaah kumaanan sheegin mushrikiintuna ilahay bay ku sheegi jireen waa talabaade waxaan aanu u samaynayn anagu cibaado kumaanan sheegin mushrikiintuna cibaaday ku sheegi jireenoo maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila llahi zulfa bay odhan jireen yaa jacala laalihata ilaaha waaxida markaa sidaad noogala mid dhigaysaan kuwo cidaan ilaahay ahayn ilaah ku sheegtay iyo kuwo wixii ay u sameynayeene baryo iyo gowrac iyo nadar lahaa cibaado ay caabudayaan ku sheegay iyo annagoo le ilaah kale ma jiro allah mooyaane waxaanaan u samaynaynana tawasul iyo ku sheegaya iyo tacdiim اlawliyaai oo cibaado aan ku sheegayn waxaan lenahy magacu waxba xaqiiqada kama bedelo xaqiiqada shirku waa wax khasaaista ilaahay kamida ilahay cid aan in loo yeelo cidda ama ilaaha loo bixiyo ama awliyaha loo bixiyo waa isku mid xaqiiqadii shirkigu way joogta xaqiiqatu shirki maxay ahayd jaclu shay min khasaais illaah wa ligayrihi intaasi hadday xaasisho magaca la doonaya hala isticmaala xaqiiqadii shirkigu way joogta haddii waxaa la cabayaa fi lxaqiiqa uu yahay muskir magac kale in loo bixiya miya wax ka bedeleysa shaygu wuxuu xaaraan ku noqonaya bikowni muskiran qowlka ama ficilka ama ictiqaadkuna wuxuu shirki ku noqonayaa bikownihi mushtamilan calaa jacli shayin min xuquuq illahi wa khasaa'isi ligayri wuxuu shirki ku noqonayaa maaha oo qura in magaca ilaah cid aan ilaahay ahayn lagu sheego iyadoon magacaba lagu sheegin haddii cibaadaadkii loo yeelayo ama awsaaf rububiya dee waa shirki waxaan loo sameynaya mar hadduu cibaado yahay sida dabxigii iyo nadarkii iyo ducadii cibaadada ahayd in la yidhaahdo waanu caabudeynaa waxaa magaca cibaado loo bixiyaa shardi ma aha shardigu waa wixii xaqa ilaahay ahaa ee khaaska bilaahi ah ilaahay ku gaara in loo sameeyo waxa xukmu ku dhismaya magaca maaha ee waa xaqiiqada alxaqiiqa xadiidkana taasuu tilmaamaya qoladani may odhan si cad umay odhan ilaahay cid aan ilaah noo sameyn nebiga kumay odhan ijcal lana daata anwaad bay yidhaahdeen ereyadaasay isticmaaleen haddana nebigu wuxuu sheegay qowlkoodaasi xagga macnaha inuu la mid yahay xukumka qowlkii reer banu israa'iil ay yidhaahdeen ijcal lana ilaaha kamaa lahum waa daliil waadixa wey marka ama ilaah u bixi waxaanad caabudayso ama weli u bix ama shaydaan u bix aday taasi kuu taalla waxaanaad u samaynaysaa mar haddii xaqiiqiisu cibaado ama cibaado ku sheeg ama tawasul ku sheeg tawasulka dee mushrikiintuba cibaadadii ay asnaamta u samaynayeen tawak tawasul bay ku sheegeen iyaguba ma nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila llahi zulfa maa nacbuduhum ilaa anahum khalaquuna saas miyay yidhaahdeen maya liyuqaribuuna ila llahi zulfa waa tawasulki iyaguba tawasul bay ku sheegeen waay latarkabuna sanana man kana qablakum ay sayasluku bacdukum masaalika alumam asaalifa almukhaalifa lisharc barhkiin waxay mari doonaan wadooyinkii ay mareen ummadii idinka horreeyey ee sharciga khilaafsanayd ummad oo dhan maaha ummaddani laa tajtamicu calaa dalaala waa un bacdu lumma ayaa sayaqacu minhu maa waqaca fi lumami asaabiqa min alyahuud wاnasara hadalkana mujaradu ikhbaar maaha bima sayaqac saasaa dhici doonto qaar idinka mida ah yahuudiya nasaare ku dayan doono qura maaha bal yaxmilu eh, taxdiira wa dilaalaa calaa taxriimi tashabuhi bilkufaar wuxuu xambaarsanyay digniin laleeyahy sidaa ha yeelina iyo xaaraantimey la xaaraantimeynayo is ekaysiinta iyo kudayashada kufaarta wajhu dilaalat alxadiid calaa maqsuudi ilbaab و أna تشhبيh النabiyi ma طلبوuه min أn yجعل lahm شhaجaرaةa yتبaرkuuna bha أna تشhبيh النabiyi slى الlaه عليه وsلم shabihista nebigu ku shabahay ma طلبوuhu waxaan ay dalbeen qoladan صaxaabada ka mid aha oo ah min an yajcala lahum inuu u yeelo shajaratan geed yatabarakuuna biha ay ka barakaystaan biqowli bani israa'iil uu ku shabahay reer banu israa'iil qowlkooda ay yidhaahdeen ijcal lana ilahan kamaa lahum aaliha waa daliilu calى ana tabaruka biاlashjaari wاlaxjaari noocu taaliihi laha daliilu calى ana tabaruka biاlashjaari wاlaxjaar in la aamino in geedaha iyo dhagaxaantu baraka ay hayaan inuu yahay noocu taaliihi laha nooc ilaah ka dhigisa oo caabudisa macnaa la caabudayo marka taasina waxay tusinaysaa in tabaruk biاlashjaari wاlaxjaari walasnaami wاlqubuur uu yahay shirki maruu shirki akbara noqdo iyo maruu shirki asqara noqdoba fawaaidda uu sheegay sheekh sulayman ibn cabdillaahi xadiidkan uu ka sheegay tii aynu sheegnay baa kamida wuxu uhi fiiha ana اlictibaara fi اlaxkaami biاlmacaani la bilasma axkaamta waxaa saameynta kulihi ihbaata wa nafya waa macaanida ee maha magacyada walihada jacala الnabiyu طalabatahum ka طalabati bani israaيil walam yaltafit ilaa kownihim samowha daata anwaad inay daatu anwaad ku magacaabeen oo ilaah aanay ku magacaabin rasuulku waxba kama soo qaadin falmushrik wain samaa shirkahu ma samaahu kama kaman yusami ducaa alamwaat dabxa lah wanaxu dalik tacdiiman wamaxabatan ku magacaabaya faina dalika huwa shirku wain samaahu ma samaahu waqis calaa dalika wa fiiha ana man cubida fahuwa ilaah mar haddii la caabudo de waa ilah ila ilah macbuud buu ahaaye walow adigu dhe ilaah ma aha laakin waa ilah mar haddii aad cibaado u yeeshay لأna bani israiil اladina sأluu الnabiya lam yuriduu min alasnaami wاlashjaari alkhalqa wالrisq reer banu israa'iil iyo qolada nebiga la hadashayba asnaamtan iyo geedkan qolada hore asnaamta qolada dambena geedka ma waxay ka doonayeen wax abuuris iyo risqi oo waxbay abuuraan o waxbay arsaaqaan saasay lahaayeen maya inamaa araadu lbaraka barakay ka doonayeen liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa iyo wاlcukuufa cindaha fakana dalika itikaada lahu itikaada lahu ilaha maca اllahi tacaalى wa fiiha ana macna ilah huwa اlmacbuud waxaynu qisadan ka baranaa ilah macnihiisu inu yahay almacbuud ijcal lana ilaha ay macbuuda w ana man araada an yafcala shirka jahla fanuhiya can dalika faاntaha laa yakfur w ana laa ilaha ilا اllah tanfi hada اlficl maca diqatihi wakhafaahi calى ulaئika الصaxaaba dakarahu lmusanif uli qala fihi masaaئil alأulى maslada koo waa tafsiru aayat الnajm waa fasiridda aayadda suuraة الnajmi ku jirto afara'aytum اlata wاlcuza wamanaata haaliثaة اlأkhrى tafsiirkeedana hore ayaynu sheegnay athaaniyatu macrifatu suurati اlamri arrinkii suuradiisa in la garto alladii arrinkaasoo dalabuu ay dalbeen maxay nebiga ka dalbeen an yajcala lahum daata anwaad geed wax la sudho oo ay ka barakaystaan se mushrikiintuba u leeyihin daatu anwaad dalabkoodaasi nooc muu ahaa ma shirki asqara buu ahaa mise shirki akbara buu ahaa yadhar inuu ahaa shirki akbara bidaliil tashbiiha nebiga alayh الsalaatu wasalaam laqad qultum kama qaalat banuu israaيil limuusa ijcal lana ilaha kama lahum aliha laakiin sababtay u gaaloobi waayeen ay tahay jahluhum lam yakun beyna islaami wa beyna hadi اlqisa ilaa aqalu min shahrin sida riwaayadka qaarkood ku xusan qolada sidan dalabtay markay islaameen iyo markay nebiga dalabkan u bandhigeen bil in ka yar baa udhexaysa markaa dad islaamnimada aada ugu cusub bay ahayd jahligooda lagu cudurdaaray daaray athaalidatu kownuhum ay ahaayeen lam yafcaluu kuwa aan samayn oo dee may yeelan geedkaa may samaysan nebigu markuu u diiday way ka hadheen ama lam yucalliquu ibtidaaan macnuhu waxa weeye iyagoo nebiga waxba weydiin geedka iskamay samaysan ee nebiga calayh isalaatu wasalaam ayay ka dalbeen oo intay samaysteen may odhan nebiga ilaahay ow noo iqraari oo noo daayo noo ogolo inaanu sii wadano hawsha aanu samaysano ee nebiga calayhi isalaatu wasalaam ayay ka dalbeen waayo inuu macnuhu sidaa yahay macnuhu laba hadalka laba macnuu ixtimaala ibtidaan umay samayn bilow ahaan ilaa ay nebiga weydiisteen iyo in la idhaahdo markuu nebigu u diiday may samayn labadaa macnuu ixtimaala macnaha hore ayaana raajixa oo inaanay bilow ahaan u samayn ilaa ay nebiga alayh salaatu wasalaam weydiisteen deetna nebiguna u diiday saasay kaga hadheen marka mabay samaynba la ibtidaaan wala intihaaan waxyaaba taa rajaceen waxaa kamida masalada e, labaatanaad musanifku wuxuu ku uhi anahu mutaqariru cindahum ana alcibaadaat mabnaha cala اlamr saxaabada agtooda waxaa sugnayd cibaadaadku amar sharciga inay u baahan yihiin taasaa agtooda sugnayd walihaada shayganoo cibaado uga jeedeen may samayn ilaa ay nebiga weydiiyeen si uu u amro nebigu oo ugu sharciyo macnaha labaadna hadalkan u ixtimaalo ah markuu nebigu u diiday may samayn hadalka musanifku ka shubahaadka uu ku leeyay baa macnaha labaadna xoojinaya alraabicatu kownumaa shay ahaayeen qasaduu kuwa u qasdiya ataqaruba ila allah ilahay inay ugu dhawaadaan bidalika arrinka lidanihim waa malaynta ay malayn anahu yuxibu ilahay inuu jeceliyay musanifka waxaa hadalkiisa ka muuqda waxay sameeyeen shirki akbar inaanu hayn waxay islahaayeen ilahay baa sidan jecel inaad geed samaysataan aada wax ka lushaan oo waxay islaahayeen waa macsiyo ilaahay waa neceb yahay waa ka cadhoonayaan may dalbahayn waxay islaahayeen waxaan ilaahay baa jecel alkhamisatu anahum iyagu idaa jahiluu hada hadday arrinkaa jaahiliinka ahayeen arrinkaa xaaraannimadiisa iyagoo nebiga la joogay fakayruhum ciddaan iyaga ahayn baa awlaa u mudan biljahl iyagoo saxaaba ah oo nebiga la joogay in waxaa la samaysto oo barakada sidaa loo raadiyay hadday jaahiliinka ahaayeen dee cid kale inay jaahil ka ahaatana lala yaabi maayo marka musanifku muxuu hadalkaa u sheegay dakara musanifu hada lianlaa naktara bicamali الnaas waa dadka camalkooda si aanad ugu dagmin oonada odhan dadkuba saasay sameeyaan lianna camal الnaasi qad yakunu can jahli dadka camalkoodu wuxuu ka dhalan karaa jahli walihada alcibraةu bima dala calayhi اlwaxyu la bicamali الnaas waxa wax ka soo qaad kale la deliishanayo wax lagu dhisayaa waa wuxuu waxyigu tusiyey ee maaha waxay dadku sameeyaan waxay dadku sameeyaan saxna waa noqon karaa khaladna waa noqon karaa mid jahli ku dhisan buu noqon karaa marka masaladu masala diiniya mar hadday tahay daliil u raadi ee camalu nnaas ha ku dhisin asaadisatu ana lahum saxaabada waxaa usugnaa min alxasanaati xasanaad xaggooda waxaa uga sugnaa iyo alwacdi bilmakfira yabaha loo yabahay dembi dhaaf maa laysa ligayrihim waxaan dadka kale usugnayn oo saxaabinimada ay ku heleen iyo xasanaadkoodoo badnaa iyo islaamka ay u horeeyeen waa ka ilah hi laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اfatxi waqatal ulaaئika acdamu darajaة min aladiina anfaquu min bacdi waqataluu wakula wacad allahu اlxusna iyagoo sifadaa lahaa oo lahaa xasanaad badan oo loogu dembi dhaafo oo lahaa sifaad badan oo loogu dembi dhaafo haddana nebigu ankara calayhim wa radda caleyhim baailahu wixii khaldanaaye ay ku hadleen waa ku inkiray baadilkoodana waa ku waa ku radiyey falinkaaru calaa gayrihim awla walihaada qowlka ama ficilku hadduu yahay munkar mukhaalif lishariica walow qofkan uu kasoo fulay haba noqdo qof derajo sare leh lahu fadlu wamanzilat cinda allah ilaahay agtiisa dheeraad ku leh iyo darajo ama ha noqdo qof aan derajadaa lahayn almunkaru yunkaru likownihi munkaran qofka uu ka soo fulay lagu salayn maayo inkaarulmunkar lmunkar la odhan maayo hadduu hebel ka soo fulana waa la iska daynaya lama inkirayo hadduu hebel kasoo fulana waa la inkiraya taasi waa wixii reer banu israaiil ilaahay subxaana watacaala uu ugu cadhooday in kooda hooseeyana xadka ay ku oogi jireen ka shariifka ay markuu xado ama wax xad waajibinaya sameeyana ay iska dayn jireen sharciga ilaahay taa ma yaqaan cadaalad buu yaqaana oo munkarku waa munkar waa la inkiraya caalima ka soo fulo weli saalixa ka soo fulo qof jaahila ka soo fulo wallahu subxaana wa tacala aclam salى اllahu calى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabi aجmaعin